رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب فضل العتق xaraynta fadliga ay leedahay ayuu baab u yahay dadka la addoonsado ee in allaala inta lagu soo qabto dagaalka gacanta soo gala intuuda muslimiinta ah iyo intooda kalaba in markaa la xoreeyo fadliga ay markaa leedahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi falaqtaxama alcaqabata buurta muu jiiro muu gudba caqabada hortaala wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey mal caqabatu caqabadu waxay tahay waa faku raqabati oo la fakiyo waa qof la addoonsanayo raqabadiisa la haysto in markaa la fakiyo waxaad fahmi kartaa dhibaatooyin fara badan oo akhtaa ahoo dadka muslimiinta ay ka dhacdo waxyaabaha looga kafaaro gudo inta badan waxaa ugu horeeya addoommadoo la fakiyo qofkii naagtiisa ku yidhaahda hooyaday oo kalaad igala mid tahay fa taxriiru raqaba min qabli an yatamaasa qof allaala qofka maalin ramadaan ah islaantiisa ama xaaskiisa jimaac ahaan ugu taga wuxuu ilaahay rasuulkiisu tilmaamay waxa looga kafaaro gudayo inay tahay inuu qoor fakiyo qof allaala qofkii qof khata khata'a u dila oo si lama filaana u diida waxaa laga rabaa fataxriiru raqaba iyo wadiyatun musallama ilaa ahlihi ilaa an yasadaquu waxaad ka fahmaysaa meesha sida uu islaamku dadka ugu tirtirsiinayo addoonnimada in dadka markaa laga xoreeyo wa can abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulullah rasuulkii allah wuxuu ii yidhi man ictaqa qofkii qoreeya man ruuxii ictaqa xoreeya raqabatan qoor muslimatan oo muslimad ah actaqa allah ilaah wuxuu kaga xoreeyaa bikulli cudwin xubin walba oo minhu xaggiisa ka mid ah kii wax xoreeyey cudwan minhu xubin kii la xoreeye markaa ka mid ah ama kii la xoreeyaa kii xoreeyey xubin xubin baa looga xoraynayaa min annaari naarta xataa farjahu bifarjihi gacan gacan il macnaha qofku waa isku wada xidno see darteed baa asagoo dhan ayaa laga xaraynayaa naartan loola jeedaa muttafaqun calayhi wa an abi darin qaala wuxuu yidhi qultu waxaan iri yaa rasuul allah rasuulkii allow ayu lacmaadi afdal camalada la qabta kee u fadli badan qaala aliimaanu biاllahi ilaahay oo la rumeeyo waljihaadu fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa <coughs> oo lagu jihaado ama lagu dagaalamo qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ayu riqaabi afdalu qoor la xoreeyana ama qof la fakiya kee u fadli badan qaala anfasuhaa midda ugu tiibsanee ugu fiican cinda ahliha ehelkeeda agtii wa akharuhaa hamanan uguna qarsh badan ama wax soo saarid badan mutafaqun calayhi yaa la xoraynayaa adoon ahaan waxaa jira dad waxtar ah howlkar ah si fiican owla u qabta akhlaaq fiican haddii addoomo yihiin inta ka mudaafacasata way yaraanayaan balse kuwaasoo kala ugu fiican in markaa la xoreeyo kuwaasaa ugu fiican in marka hore la gaarsiiyo ama wax badan soo saara in qoortooda la xoreeyo mutafaqun calayh baabu fadli lixsaani ila lmamluuk dadka lahantee la addoonsanayo ixsaan u samaynta loo sameeyo fadliga ay leedahay bay baab u tahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeyana wuxuu yidhi wacbud allaha wacbudu allaha ilaahay caabuda oo walaa tushrikuu bihi shay-an waxnana ha ula shariik yeelina wabilwaalidayni labada waalidna ixsaanan wanaag u sameeya wadidilqurbaa kuwa dhowaashaha u saaxiibka ah walyataamaa agoonta walmasaakiini masaakiinta waljaari deriskii dilqurbaa dhawaashaha u saaxiibka ahaa waa daaka waa jaar haddana qaraaba kula ah xagga degaankana waa kuula jaar dhalashana wuu kuu dhow yahay iyo waljaari junubi deris ka fog oo xagga deris wuu kuu yahay laakiin wuxuu kaaga junubsan yahay uu kaaga fog yahay waxay tahay waa ajnabiyo qaraaba ma tihiin dhalasho macnaha inaad la dhaxayso iyo wasaaxibi biljanbi saaxiibka dhinacaaga jooga waa qofkaad shaqada iskula jirtaan waa qofka saaxaaskaaga ah iyo wixii markaa lamid ah waayo janbigaagii dhinacaaga yihiin wadni sabiili iyo musaafirka qofka jidsocotaha ah kaan ixsaan u sameeya iyo wamaa malakad aymaanukum waxay weligyaalkiiinu hanatay wacan ilmacruur ibni suwaydin qaala wuxuu ra-aytu abaadar abaadar baan arkay macruur waa taabici abaadar waa saxaabi wa calayhi abaadar korkiisa xullatun bilad baa ahaato waa dhar isku joog ah dharkaa xullada kor iyo hoos laga qaatay quruxda badan ayuu abiidar wataa wa calaa addoonkiisana midluhaa kaasoo kale asaga iyo qulaamkiisu isku siday u labisan yihiin fa sa'altuhu can daalika arrintaabaan weydiiyey war abiidarow adi iyo ghulaamkaaga maxaa isku labis idinka dhigood uga sare noqon weysay fadakara wuxuu ii sheegay annahu abaadar uu sheegay saaba inuu caayay rajulan nin nin ayuu caayey ninka lagu magacaabo abider nin adoon ahaa lagu tilmaamay inuu bilaal ahaa ayuu aflagaadeeyey abidar calaa cahdi rasuulillaahi rasuulka wakhtigiisii zamankiisina way ahayd facayarahu biummihi hooyadii buu ku ceebeeyey faqaala annabiyu nebigana wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inaka adigu imru'un shaksi baad tahay abidarow fiika jaahiliya ay jaahili kugu sugan tahay weli jahilnimaa kuga sugan cay iyo habar madoobe iyo addoon baad tahay iyo waxaanaad ku jirtaa weli jahli baa kugu sugan hum ikhwaanukum warwaa walaalihiin hum ayagu ikhwaanukum walaalihiin waayo wa khawalukum waa shaqaalihiini khawalka macnaha waxaa loola jeedaa waa khaadimiintiini wa shaqaalihiini jacalahum allaahu ilaahay wuxuu yeelay taxta aydiikum gacmihiina hoostooda ilaahay ayaa gacmihiina hoostooda yeelay ee famankaan qofkii akhuuhu walaalkii uu yahay taxta yadihi gacantiisa hoostii fa ha quudiyo mimaa ya'kul wuxuu cunayo walyalbisu ha u labiso mimaa yalbas wuxuu asagu xiranayo ee uu labisanayo walaa tukallifuuhum ha ku kallifinoo ha u dirina howlo ii shaqo maa yaqlibuhum ka adkaanaya waxaysan ayagu qaban karinna ha ku kallifina fain kallafti fain haddii fain kallaftumuuhum haddaad ku kaliftaan oo ay dhacdo inaad u dirtaan howlo aada u adag faacinuuhum ugu kaalmeeya طاعموه متفق عليه وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أحدkiin hadduu ula yimaado khaadimuhu shaqaalihiisa biطacaami raashinkiisa waxbuu kuu karinayey raashinkii wintuu soo bisleeyey yuu ku soo hoos dhigay wainaad soo fadhiisa bahdaa oo kula cunaa fain lam yujlishu hadduusan fadhiisanin macahu micigiisana falyunaawiluu ha gaarsiiyo luqmatan aw luqmatayn hal qaadasho ama laba qaadasho aw uklatan aw uklatayn hal cunid ama laba cunitaan fa innahu maxaa yeelay khaadimku waliya cilaajahu bislayntiisa iyo diyaargarintiisu u istaagay wuxuu weli u noqday uu tawaliyey rashinka inuu bisleeyo ee uu diyaariyo qaacii asaa indhaha ka galay mididii asagay seexjartay hilibka lagu googooynayay basashii urkeeda asagay sanka ka galeen markiina kuu soo dhigaed iska cunto waxaa boon ma ahaan rawhu lbukhaariyo alluqla bidammi lhamza wahiya alluqmaa loola jeedaa hal luqmadii wax la cuno baabu fadli lmamluuki addoonka fadliga uu leeyahay buu baab u yahay alladii addoonkaasoo mu-addii gutay ana gudanaya xaq allaahi ilahay xaqiisa iyo xaqa mawaaliihi waaliddiisii qofka weligiisa ah ee asaga uu hoostiisu ku nool yahay xaqiisa wa can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi ina alcabda addoonku idaa nasaxa hadduu u naseexeeyo lisayidihi sayidkiisa oo wa axsana cibaadat cibaadataallaahi cibaadada ilaahina uu wanaajiyo falahu ajruhu ajirkiisu wuxuu leeyahay maratayn laba jeer laba marba ajirkiisa la siiyaa xaqii allana wuu gutay qofkan sayidkiisa ah xaqiisana wuu gutay muttafaqun calayhi wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi lilcabdi almamluuki addoonka la hantay almuslixi muslixa ahee wanaagsameeyaha ah ajaraani laba ajir buu leeyahay waaladii nafsu abi hurayra macbuudka abi hurayra nafsadiisa ay biyadihi gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye lowla aljihaadu fii sabiiliillaahi id allo lagu dagaalama hadduusan jiri lahayn iyo waalxaju xaj iyo wabiru ummi hooyday baarnimadeeda saddexdaasoo camalo fiicfiican ah haddaysan yeel lahayn la axbabtu waxaan jeclaysan lahaa an amuuta inaan dhinto waana ana mamluuk anoo addoon ah anoo lay hantay inaan dhintaan jeclaan lahaa saan ajir fara badan u helo muttafaqun calayhi wa can abi muusa alashcari qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi almamluuku aladii ka la hantay kaasoo yuxsinu cibaadata rabb cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisa wanaajinaya wayuaddii u gudanaya ilaa sayidihi sayidkiisii alladii midka calayhi korkiisa ahaaday oo min alxaqi xaq ah u gudaaya iyo wanasiixati nasiixo ah iyo ataacati ateecitaan ah lahu ajaraanii laba ajir buu leeyahay ajir ayaa la siinayaa rawaahu lbukhaariyu wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam halaatatun saddex qofood lahum waxay leeyihiin ajraani laba laba ajir rajulun nin oo min ahli lkitaabi ahlu kitaab ah aamana rumeeyey binabiyihi nabigiisa aamanat binabiyihi waaamana rumeeyey bimuxamedin muxamedna rumeeyey waa nin nebi ciise qoontiisa ah ama nebi muuse ah oo inta nebi maxamed kusoo gaaray nebigiisii horena rumeeyey oo ahlu kitaab ahaa nebi maxamedna aaminay waa ka koowaad ka labaad waalcabdulmamluuk waa addoon lahantay idaa addaa haddii uu guto xaqa allahi ilaahay xaqiisa iyo wa xaqa mawaaliihi ninka sayidkiisa xaqiisa markaa guta ka saddexaad wa rajulun waa nin kaanad lahu ammatun addoon laha amad ayuu markaa leeyahay amadu waa jaariyad addoommadiisii waaye fa adabbaha edbiyey fa axsana ta'diibaha edabteediina wanaajiyey wa callamahaa waxbaray fa axsana tacliimaha tacliinteediina wanaajiyey uma ctaqahaa kadibna xoreeyey fatasawajahaa guursaday haddana falahu ajraani laba ajir buu asaguna leeyahay muttafaqun calayhi laba ajir ayaa la siinayaa baabu fadli alcibaadati cibaadada la qabto fadliga oo leedaha fi harj harjiga lagu dhex qabto waa xilliga fitantu ay badato wahwa harjigu waa alikhtilaat waalfitan wa naxwiha waa marka la laysdhex galo fitanta iyo waxa fiican iyo waxaan la kala saari waayo ummaddu ay dhibaato badan ku dhex jiraan ilaah qofka caabuda fadligii wanaagga uu leeyahay wa can macqal ibni yasaar radia allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi alcibaadatu cibaado fi lharji fitanta dhexdooda lagu qabto ka hijrati ilaya hijro ani xaggeyda loo soo hijrooday yay la mid tahay la ajir ban tahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariye baabu fadli samaaxati samaxitaanka cafinta in la sahlo fadliga uu leeyahay fi lbayci waashiraa marka wax la gelahayo iyo marka wax la soo garanayaba walakhdi bixinta iyo qaadashada labadaba iyo wa xusni alqadaa'i xukun wanaagga wataqaadi mar allaala markaad adiga wax dalbanayso waxusnu xusnu lqadaa marka inta deen lagu sii aada gudayso wanaajintaad wanaajinaysid wataqaadi iyo deen gudashada markaad dalbanayso qof aad deen ku leedahay markaad ka dalbanaysa inuu deentaadii kuu gudo ayna fadliga ay leedahay waa meelaha nagu dhibaatada badan qofka markuu wax ku weydiisa fasirayana af fiican buu kula hadlaa marka dambuu bixin waa waxaygu sidaa dhahdana wamiya wax kaa qaadan jiray war dhaqankaa fiiriya wixiluu kuugu soo tuurayaa xaaladaani in layska daayo wairjaaxi lmikiyaali iyo walmiisaani beega iyo miisaanka in la rajaxo oo dadka waxooda aan la dhicin wannahy reebid layska reebo baa u yahay can itabfiifi in la khafiifiyo weylu lilmutafifiin sida ilaahay tilmaamayba in dadka miisaanka iyo waxyaabaha xaqa ay u leeyihiin in laga tadfiifiyo laga khafiifiyana in dadka laga reebo wa fadli lindaari sugitaanka fadliga uu leeyahay almuyasari almucasar qofka fudud ee xoolaha leh kan culeyska u saaxiibka ah ee bixin waayey deynta inuu markaa u sugo iyo walwadci canhu inuu ka dejiyada ama inuu iska cafiyada sida ilaahay tilmaamay wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysar wa an tasadaquu khayru lakum inaad iska cafisaan baa ka khayr badan ka deynta la siiyey hadduu wax bixin waayey inta ribo markasta korka laga saari lahaa iska suga buu ilaa subxaana wa tacaala intaasaa markaa looga hadlayaa baabka qaala allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu yidhi wamaa tafcaluu wixii aad fashaanood qabataan oo min khayrin wanaag ah fa ina allaha ilaahay bihi shayga caliimun waa la ku cilmi badan waqaala tacaala wayaa qowmi qowmkayow awfu lmikyaala beega oofiiqii walmiisaana miisaanka wabilqisti si cadaalad ah walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nusqaaminina ashyaahum sheeyaalkooda wa qaala tacaala weylun lilmutaffifiin halaag wuxuu u sugnaaday dadka beerka khafiifiya alladiina kuwaasoo idagtaaluu markay soo beeganayaan calannaasi dadka korkooday ka soo beeganayaan yastawfuuna soo oofsadoo koonbada soo buuxsadaa wa idaa kaaluuhum markay beedayaan aw wasanuuhum ama ay miisaamayaanna yukhsuruuna nusqaaminaaya kuwaas halaag bay leeyihiin alaa yadunnu maysan u malaynaynin ulaaika kuwaasi annahum ayagu mabacuufuuna in loo soo bixin doono liyowmin cadiimin maalin weyn yowma maalin yaquumu naasu dadku ay u soo istaagayaan lirabbi alcaalamiina caalamka rabbigood waxan abi hurayra ana rajula ninbaa ata nabiy nebiga u yimid sala allahu calayh wasalam yataqaadaahu wa uu ka deyn yataqa allah waxaa laga wadaa wuxuu ka dalbanayay inuu u gudo xaq agtiisa ka ahaaday waana baciir farantiisaa la yiri nebigaa wax amaansaday sala allahu calayh wasalam baciir amartibuu ka amaansaday ama qaalin qaalintii inuu ka guto uu dhaho nasiib diintiina ayuu u yimid waxaase suuragal ah nebiga inuusan naftiisa amahda u qaadanin laakiin dan danaha muslimiinta ka mid ah inuu u fuliyo ama inuu ku oofiyo inuu rasuulku u qaatay sala allahu calayhi wasalam ana rajula ninba ata nabiya nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam yataqaadaahu asagoo ka dingudanaya rasuulka fa aglada lahu wuu ku adkeeyey marka isxaaq uma samaynine sika kan oo aan taqaanaa dabacsanayn ayuu u weydiiyey waa caadada dadka caraabta hirbaadiyaashaa deynta markay kugu leeyihiin meel uga baxsatid mana war na sii waxeena wax wax la siina istaahid iyo waxyaabo aan aatagagsanayn ayuu nabigu ku yiriyo macnaha waa ku adkeeyey fahama bihi asxaabuhu asxaabtiisii waa hamisay marka maxay damceen waxay damceen inay tallaabo ka qaadaan nebigooda ninka saanku adkaynaya oo xoog uga gudanaya deynta wanaweese khallafsan kula hadlaaya inay tallaabo sharciga ka qaadaan ayay damceen laakiin mid naxariis badan buu ahaa fa qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi da-uuhu wardaayo war dhaafa ninka haka ku qaylimina tallaabana ha ka qaadina fa ina lisaaxibi alxaqi maqaalan ninka saaxibulxaqa ah ee xoolaha iskale maqaal buu leeyahay orah buu leeyahay macnaha anagaa ka gar daran inuu saana dhaho gar buu u leeyahay daai abuubaay nabiga sal alla calay wasalam dacuuhu fa ina lisaaxibi alxaqi maqaalan uma kadib qaala rasuulku wuxuu yiri ootuuhu siiyo macnaha siiya buu yiri aatuuhu siiya sinan qurbac siiya mithla sinnihi qurbaciisoo kale ah war intaad moorada gashaa owrkii uuma anaahiyey oo kale midsaasoo kale ahoo kiisii oo kale ah bal u raadiya buu dhahay nebiga way bixeen oo way daydayeen kiisii oo kalea la waayey wax ka buurbuuran ka fiican ka caafimaad badan ka xoog badan ka hilib badan unbaa meeshii joogaa qurbicii uu nebigu u amaahiyey waaba la waayeyba ilaa ku ka fiican maahane actuuhu sinan mila sinihi qurbic qurbiciisoo kalaa siiya buu dhahay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow laa najidu heli mayno ilaa amhala wax ka fiican maahane min sinihi awrkiisa qurbiciisa mid ka fiican oo ka cumri weyn oo ka hilib weyn oo ka cayran meehe moora wax kale kuma jiro qaala rasuulku wuxuu yihi laa tucsiya buu yihi ka fiican fa ina khayrakum waxa idinkugu khayr badan axsanukum tabaacan kuwa idinkugu gudida fiican dadka markay wax gudayaan si fiican u gudaa kuwaasaa idinku fiican hadduu rasuulku afnagaadaynahayay hadduu kulaytiga ku dheganaa hadduu lahaa warnasiib waxeena waa la waayay kiisoo kale ku ka fiican baa yaala siyabuubaa rasuulka ha ku dayanine waxa idinkugu fiican dadka idinkuu gurida wanaagsan markaan anagu dan leenahayna sidaan u hadalnaa mar allaale marka waxaa qofku leeya laga soo codsadana weji kalaad ku bedelnaa saama wanaagsana qofka xaqa kugu leh si fiican baa moogu gudaa ducaa loogu daraa ixsaan buu kuu sameeyey khayr fara badan baa alla looga baryaa ma naqaan laakiin lugtaa loogu tuuraa mararka gobol ka mid ah hadduunad lafihiisa u ammaan helo yay maantu taagan tahay mashaakil adag baa jira saa darteed ummadda muslimiinta ah waa ku jeedii nebigiina fa ina khayrakum axsanakum qadaa'a waxaa idinkugu khayr badan dadka idinkugu gudida fiican muttafaqun calayhi yaa annaga naga mid ah oo si wanaagsan dadka wax ugu guda markay nafta aan u keenno oon taleefanka ka qaban weyno oo guriga ciyaalku aan dhahna ma jooga dhah oo sanadkii laba sano kasoo wareegto yal idhaahata maxaa maxaa noo dultaagantaa habeenee maalin xaaladaan aan iska bayno walaalayaal haddaanan waxayninna qofka taleefanka ka qabo ama albaabka markuu kuu soo garaaco carruurta hadhihi wuu maqan yahay albaabka u bax saaxiibo wax ma haya dheh walaalow ii dulqaada dheh si fiican kula hadal mar allaala markaad u gudaysidna si fiican dadka markaa wax ugu guda axsanukum qadaa'an muttafaqun calayhi وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم qaala wuxuu yidhi raxima allahu ilaahay ha u naxariista rajula min samxan samxid badan sahlid badan idaa baaca markuu iibinayo wada ishtaraa markuu soo iibsanayo waydaqtabaa markuu wax gudaayo intaba aad u saxmid badan oo si fiican dadka wax ula mucaamala ilaahay ha u naxariista rawaahu albukhaariyo wa abi qadaada qaala samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya man sarahu qofkii ay farxad gelinaysa ama jecel an yunajiyahu allahu inuu ilaahay ka koriyo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamo kurbooyinkooda falyunafas ha ka nafiso oo ha ka kordha qaado tago can mucsirin qof curaysan aw yaqac canhu ama haka diigaba ha iska cafiyo rawab muslim baa xadiidkaa wariyey ma rabtaa kurba adduun in lagaa kurba aakhiri lagaa faydo maskiin aadduunku leedahay oo markuu ku arka warnaha kala go-aaya oo mar allaal markuu codkaaga maqlo asoo dhan si kala noqonaya cafi ama kasug labadaatii aad samayn karto ilaahay baa yidhi wa in kaana duu cusratin war dadkaad diinta ku leedihiin hadday culays u saaxiib yihiin fa nadiratun ilaa maysar ilaa makaana saan uu ka gaara iska sug wa an tasadaquu khayru lakum inaad iska cafisanaad isaga sadaqaysataan ayaase idin khayr badan ayuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala saa darteed qofkii rabaa in laga fayda kurbo qiyaamo qof mucsir ah oo la cusleeyey oo deen bixin waayey ha ka nafiso oo ha ka sugo aw yaqac canhu ama haka daayaba oo ha ka dejiyo <coughs> muslim baa xadiidkaa wariyey oo can abi hurayra ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi kaana rajul ninbaa wuxuu ahaan jiray yudaayinu nnaasa dadku wax u deedeynin jiray dadkuu geen siin jiray wa kaana wuxuu ahaa ninkaa yaquulu mid ku yidhaahda lifataha wiilkiisii dhallinyaraha ah ama addoonka u shaqeeya u shaqaalihiisa ah ee lacagta usoo ururiya idaa atayta haddaad u tagto mucsirin qof culus fatajaawas can kacafi qof diinta bixin waaya haddaad aragto iska saamax lacala allah ilaah waxaa dhici kartaa an yatajaawaza cana inuuna cafiye ilaahay inaa anaganana saamaxo uu naga dhaafaa dhici kartee idinkana cafiye dhaafa falaqiya allah ilaahay wuu ninkii la kulmay fatajaawaza canhu ilahay baa ka asturay subxaana watacaala dembigii uu galay ya ilaahay ka saamaxay muttafaqun calayhi wacan abi mascuud albadriy qaala qaala rasuulullah wuxuu yidhi xusiba ragi nin baa la xisaabay oo miman kaana qablakum dadkii adinka idinka horeeyey ka mid ah falam yuujad lahu looma helin min alkhayri khayr uu sameeyey shayun shay khayr una laga helay ma jiro ilaa laakiin annahu kaana wuxuu ahaa yukhaalitu nnaasa mid dadka la ku dhex dheema yukhaalid macnaha waxaa loo jeedaa dadku la mucaamaloon jiray baaciyo waa ay ganacsi iyo waxbaa ka dhexeeyey markaasuu dadku wax u deedeemin jiray wa kaana wuxuu ahaa ninka muqsira nin fudud maxaa nin xoolo ilaaha siiyey wa kaana ya'muru khilmaanahu wiilashiisa xoolaha usoo ururiya wuxuu amri jiray an yatajaawazuu inay ka cafiyaan cala almucsiri qofka culus qof culus hadday arkaan oo oo diinta bixin karin inay iska cafiyaan qaala allahu ilaah wuxuu yidhi caza wajalla naxnu anagaa axaqu axaqu uga xaqnimo badan bidaalika arrintaa cafinta ah minhu xaggiisa asagoo wax cafiyey annagaa ka cafin badan buu dhahay ilaahay ee tajaawazu malaa'igay ka cafiya oo ka tirtira dembigiisa canhu xaggiisa rawahu muslim ayaa xadiidkaa wariyey wacan xudayfata qaala wuxuu yidhi weeye ibtiya allaahu ilaahay tacaala sarreeye waxaa loo keenay bicabdin adoon oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah addoon addoommadiisa ka mida ah ilaahay loo keenay waa aakhiro oo dhacday oo kale ataahu ataahu allaahu ilaahay ayaa ninka wuxuu siiyey maalan xoolo fa qaala lahu wuxuu ku yiri ilaahay ninkii ma camirta maxaad ku samaysay xoolihii aan ku siiyey fi dunya adduunka qaala wuxuu yidhi ama nebigu dhahay walaa yaktumuuna allaha xadiidan markuu ilaah saa wax u weydiinayo ma aha ilaahay inuusan ogeyn cilmina oo ka faa'iidaysanayo ilaahay waxba kama qarsoona oo waa og yahay qaala wuxuu dhahay ninkii yaa rabbi rabbiyo yaa rabbi rabbiyo qaala wuxuu yihi yaa rabbi rabbiyo aataytanii maalaka wuxuu yihi aataytanii waxaad isiisay maalaka xoolahaaga fa kuntu waxaan ahaa ubaayicu nnaasa mid dadka la mubaayacooda wa kaana min khuluqii dhaqankeygii iyo cadadeyda waxaa ka mid ahaa aljawaasu cafin inaan dadka iska dhaafo fa kuntu waxaan ahaa atayasaru calaa muqsirin mid u fududeeya midka muyasarka xataa qofka xataa wax dhiibi karaa waxaan dhihi jiray haddaad u baahantaha iska sii hayso wa andur waxaan sugi jiray almucsira qofka mucsirka ahee culusoo waxnaan iska bixin karin deynta asna waa sugi jiray fa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ana aniga axaqu ku xaqnimo badan bidaalika arrintaa ninka xaggaaga cafinta anaa kaaga xaqnimo badan tajaawasuu ka dhaafa can cabdi addoonkayga fa qaala cuqba bin caamir wuxuu yidhi wa abuu mascuud alansaari radia allahu canhuma hakadaa samicnaahu saasaan uga maqalnay min fii rasuulillaahi rasuulka afkiisa fii rasuulkii afka nebigan saas uga maqalnay rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey wa can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi man andara qofkii sugaa mucsiran qof culus qofaad deen ku leedahay ma bixin karo waad sugtay aw amase wadaca lahu ka dejiyo iska cafiyada adannahu allaahu ilaa wuxuu u haryaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo taxta dilli carshihi carshigaysa hooskiisa hoostiisa yowma waana maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu ilay hooskiisa maahane rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wacan jaabir ana nabiya sala alla alay wasalam baa ishtaraa min wuxuu iibsaday baciir rati rati ayuu ka iibsaday bi wuxuu uga iibsaday biwuqiyatayni laba wuqiyadood iyo wa dirhamin hal dirham aw amase dirhamayn fawasana lahu waa u miisaamay lacagtiisii fa arjaxa waana u rajxiyey muttafaqun calayhi fa arjaxa macnaha wuu u beliyey waayo haman ziyaada ah ayuu rasuulku markaa siiyey sal alla calayh wasalam qiso dheer bay ahayd jaabir oo kasoo soo noqday qaswo waxaa ka daba yimid rasuulka sal alla calayh wasalam rati ayuu saarnaa jaabir ratigana wuu nooday oo wuu socon waayey jaabir wuxuu damacsanaa xataa inuu ragtiga iska sayibiyo uu iska sii daayo mashaqada iyo dhibkuu ku hayay darteed rasuulkaa ka dareeyey wuxuu jaabir miya haa maxaa kugu dhacay rabtigaanaan saaranahay waana daalay oo wuu socon waayey kadib buu dhacay nebiga wuxuu ku dhuftay waa la yiri hal karbaash rabtigii wuxuu noqday cilcilis macnaha si fiican buu u soconayay sida loo socday wuxuu damay xataa inuu nebiga ka hormaro markaasuu rasuulku dhahay ma iga iibinaysaa jaabirogatiga mayadaa kaa iibin maayo say u gorgortamaya markii dambe wuu ogolaaday waxaana lagu heshiiyey inta meesha noogu qoran duuqyateyn iyo dirham ama laba dirham inuu ka siiyo laakiin jaabir wuxuu ku shardiyey uu dhaha rasuulka allah intaasaan kaa siina laakiin bishataan magaalada ku taga marka hore yaa safaray ku jireen markaan magaalada tagno ayaan ku qusiina jaabir uu ka hormaro rasuulkaa ka hormaray nabiga masaajidka ayuu ku bilaabi jiray laba rakac uu ku tugtay jaabirba markaa soo galay hadda maa timid haa reertigii wuxuu ku xiray wuxuu kusoo xiray albaabkii masaajidka bilaal buu rasuulku u wacay uu yiri jaabir c lacagtiisa intii loogu talagalay buu uga siyaadiyey rasuulka sal alla calayh wasalam kadibna jaabir waa soo qaatay ratigii ayuu macnaha rasuulka sala alayh wasalam ratigii buu usoo dhaafay jaabir lacagtiina wuu soo qaatay ayagaa laga soo dabadiray jaabira lagu odhaa nebiga jaabira loo wacay wuu yimid markuu rasuulku wuxuu yiri jaabirow gorgortan kii yaraa aan kula gorgortana maad u malaynaysaa inaan geel aad u qaadanahay qud jamalaka geelkaadana qaado daramintaadana qaado adiga iska lehee saasuu markaa rasuulku yiri sala allahu calay wasalam muttafaqun caleyh wacan abi safwaan suwayd ibnu qays qaala wuxuu yidhi jalabtu waxaan soo geliyey amaan u soo jiidnay ana iyo wa makhramatu alcabadiyu midka lagu magacaabo bazan dhar ayaan keenay min hajara magaalada hajar la yidhaahdo ayaa dharka keennay waxay ahaayeen ganacsata dharka gala ninkaas safwaan bin suwayd bin qays la dhaho asaga iyo makhrama alcabadiy ayay bas waxay ka keeneen basku waa dhare hajar bay ka keeneen fa jaa'ana annabiy macnaa magaada madiinay ku gadaayeen nebigaa noo yimid fa saawamana wuxuu naga gorgoriyey bisaraawiila saraawiil buu naga gorgoriyey kama garan laakiin uu ka gorgorsaday meeqaad gelaysiin kan iyo meeqaad kama dambays ka siinaysaan qofka hadduu intuu suuqa tago wax gorgorsado kadibna uusan garanin wax dembiya markaa ma aha marka rasuulku wuxuu naga gorgoriyey fa wuxuu naga gorgorsaday rasuulka bisaraawiila saraawiil wa cindii agtaydana wazaanuun mid wax miisaana ayaa joogay oo yazinu ku miisaama biljri ajr ujruu ku miisaamaaye macnaa wuxuu ku shaqaystaaba meel yaraa u furan miisaan baa u yaala qofka aan miisaanka haysanin ee raba in wax loo miisaamo uu imaanayo waa u miisaamaya lacag buu ka qaadanaya ujro ayuu wax ku miisaami jiray ninkaasna agteeduu joogay buu yidhi wa cindii agtayda wazaanun miisaamiistaa joogay oo yazinu biljr ajr wax ku miisaama lacag buu qaadanayay faqaala nabiyu nin wuxuu ku dhahay lil wasaan ninkii wasaan kahay wax miisaamaayey zin warjix miisaan rajxina maxaa dadka ha dhicin oo markii wax la miisaamayo rajax sameeyo mar walba waxaa fiican qofka mar allaala marka meesha alaabtiisa ku saaran tahay in wax loo rajaxo sokor marka qofka uu garanayo dhinkan waxaa la saaraa kiilaadka dhinacaana sokortii sokortu mar walba yaysan hoos marin ee mar walba wax yar kor ha noqoto bariiska sokorta wax la miisaamayo oo dhanba saasaa markaa loogu talagalay marka rasuulku wuxuu la hadlay ninkii waasinka ahaa faqaala nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sala alay wasalam lil lilwasaani ninkii wasaankaee wax miisaamayey saan ku soco macnaha shaqa oo xaraan ah ma ahaa zin buu dhahay miisaan oo miisaanka saa u samey warjix rajaxna samey oo mar walba dadka xoolaha ay qaadanayaan iisan musqaamin rawaahu abuu daawuud watirmidiyun wa qaala xadiidun saxiix waaye ayuu markaa yiri kitaabuulcilmi ayaanu geli doonaa hadi rabbi idmo wabilaahi towfiiq allahu subxaana wa tacaala aclam